waxay jawaab u tahay wa kaana yaaquutu wazabarjadu akara min الdahabi wاlfidati falamaa lam yaأkud minhumaa rasuulu الlahi lam yu'kad minhumaa saas wa ilaahay rasuulkiisa markuusan wax ka qaadin lam yu'kad minhumaa ayaga lagama qaadin saas un bay tahay ayb ثuma kaana maa naqlat الcaamaة can rasuuli الlahi fi zakaati اlmaashyati wالnaqdi annahu akhadahaa fii kuli sanatin mara uma kaana waxaa ahaaday buu leeyay musanifka maa naqalat alcaammatu dadkii badigiisa caamada hadda caamadii jaahil looma jeedee maa naqalat alcaammatu ay jamiicu nnaasi ama akharu nnaasi caamada saasaa layidhahda maa maa naqalat alcaammatu dadka waxay ka soo guuriyeen waxaa ahaaday can rasuuli illaahi ay ka soo guuriyeen fii zakaati almaashiyati xoolihii zakadoodii kuwa laga qaadayo iyo wanaqdi lacagtii waxaa ahaaday annahu sala allahu alayhi wasalam nabiga akhadahaa inuu ka qaaday fii kulli sanatin sana kulligeeda marata yani wixii lagu magacaabi jiray fiqi marka la jooga idaa xaala alxawlu xawlkii weeyaan wuxau leeyahay haddane ilaahay zaka ha la bixiya buu yidhi see loo bixin ah maalin kasta markaan wax gatabo ma zakaa bixina ma bil kastaan zaka ku bixinaa ma tobankii sanaa ma zaku bixinaa ma hal mar baan cumrigayga sabixina lama yaqaan nebiga marka wuxuu sheegay xoolaha zakada laga qaadayo iyo kuwan la qaadaynin asaa laga ogaaday haddana waxaa laga ogaaday xoolaha la dhaqanayo iyo lagaha lacagaha sakadooda in ayagana zakadooda ay tahay sanad markay soo wareegato afartan neef oo ari aad zaka ka bixisay hal neef oo ari ah sanadka kale markay soo wareegato hadday afartankoodu yihiin zakadii sidaa lagaaga rabaa hal neefaa ku ziyaaday haddii afartan iyadoo hal aad bixisay soddon iyo sagaal bay noqonaysaa ayagoo soddon iyo sagaal haddii sanadka soo soo soo wareegata zaka lagaama rabo liannahu afartan maba dhammo laakiin hal neefaa ku ziyaaday afartan ay noqdeen lama dhahayo sanadkii hore aan zakada ka bixi kuwaan zakada waa laga bixi lama dhahayo laakiin kulamaa xaala alxawlu wa kaana cindaka nisaab yajibu calayka azakaa saas waa haddiiba sanad soo wareegato inta xoolo aada haysana ay dhan yihiin eh, ay dhan yihiin zakadii wixii laga qaadi jiro nisaabka lagu magacaabi jiray oo laba boqoloo qalinka lacagta ay gaarayso dahabka labaatan u gaaray ariga afartan u gaaray geela shan u gaaray soddon ayloodi gaaraysa iyo wixii kasii badan sanadkiiba hal maraa laga bixinaa ee sanadka waan bixinaa bas ma ah ayib fii kulli sanatin maratan allaahumma inay ka yaraadaan intii zakada ay ku waajibayso afartankii ariga uu ka yaraado taas wax lagaama rabo taas intee laga qaatay markaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa laga qaatay wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uri waaatuu xaqahu yowma xasaadihi wa aatuu waxaad aada siisaan aatuu bimacnaa ucطuu weeyaan xaqahu xaqiisa siiya waxaad goosataan oo beerihii aad ka goosataan oo timirti ah ama cinibkii ah ama msigadii ama gallaydii xaqa uu siiya yowma xasaadii maalinkii la shafayo la goynayo maalinka la goynaayo zakadii iska bixiya layidhi ayib hadda fiiri beerihi waxay kaga duwayntihiin lama dhihin misigada maanta kuu baxday inay bakaarta kugu jirto ilaa sanadka kale intii laga gaaro xowl marka kugu soo wareegtaad hal mar bixinay laguma dhihin beertan hadday ku soo go'daa lagu yidhi saddex bilood dhulka ku tiila hal bil ku tiila markayba soo gasho xaqi iska bix ee sanad inay ayda haysato sidii xoolihii oo kale ma ah marka undur waqaala allahu tacaala waaatuu xaqahu waxaa laga soo hadlayay macnaha waxyaalaha la abuurto yowma xasaadihi maalinka la goynayay sakadii iska bixiya fasana rasuulu llaahi wuxuu jiday an yu'khada in laga soo qaado mimaa fiihi zakaatun wixii zaka ku sugan tahay oo min nabaati اlardi arda waxay soo dhaliso masagadii galaydii ayb alghiraasi wagayrihi aa loo jeedaa wixii la tallaalnay wixii dhan calaa xukmi اllaahi jala hanaa'uhu asoo ilaahay xukumkiisa la dejinayo in laga qaado uu nebiga amray yowma yuxsadu maalinkii la goynaayo laa waqta lahu gayruhu maalintaas maalin aan ahayno waqti ay leeyihiin ma laha oo lama dhahaayo sidii geeli iyo xoolihii ay sanad usoo wareeganaysay sanad ha usoo wareegta lama dhahaayo waxa dhulka laga gooysto ama geedaha laga soo gooyo maalinkii aad soo goyso yaa waxaa lagaa rabaa inaad sakadoodii iska bixisid oo cushrigii ahaa sidaan hore usoo sheegay fasana rasuulu llaahi wuxuu jiday an yu'khada in laga qaado mimaa fiihi sakaatun waxay zaka ku sugan tahay oo min nabaati اlardi ardada waxay soo dhalisaa alghiraasi wagayrihi wixii la tallaashay iyo wixii kaloo waa gelaydiya calaa xukmi illaahi jala hanaa'uhu ilaahay xukmkiisa looga qaado yowma yuxsadu maalinka la goynaayo laa waqta lahu gayruhu maalinkaas maalin aan ahayn ma marka hal mar haddaad bixisid masagadan zakadeeda aad bixisid sanad ka dambe hadday kugu soo wareegato ayada taas lagaama qaadaya markaa toban kiintaala ku labayo toban kiintaala ku baxday oo roob kugu baxday boqolkiiba markaa tobanaad iska bixisay ayagiyaa meel ku yaallo sanadaas soo wareegta bixi ayago laguma dhahay kuwan waa laga bixi bas weeyaan laakiin waxa soo wareeganaya waa xoolihii kale iyo mawaashidii weeyaan ayb wasana fi rikaazi اlkhumusa fadala calىa annahu yowma yuujadu laa fii waqtin gayrihi wasanna nabiga wuxuu jideeyey fi rikaazi waxa duugta yani wixii qiimaha leh lacag la duugi dahab ha noqoto qalin ha noqoto oo dhulka laga heli jiray waa lacag duug kufaareed baa lagu magacaabi jire lacagahaas oo waagaas muslimiinta ay markii islaamka la soo dejiyey dad baa waxa weeyaan xoolahooda dhulkay gesho jireen dahabkii oo dhulka ku jiraa la arkaa qalinkii oo dhulka ku jiraa la arkaa marka ninkii dhulkaas faagto haddii nin muslim ou leeyahay ou soo sheegto ama gurigiisa kaas lagama hadlayo ninkaasaa iska leh laakiin dhul gaalo ay leedahay ama cid la aan la aan lahayn oo amwaad oo dhintay yaa lacag laga helay dahab ama fidaa kaas marka waxaa ku sugan alkhumusa shan marka loo dhigaa qayb laga bixinayo ayb asaa ugu lacag adag maxaa yeelay xoolihii kale waxay ahayd labadii boqol waxaa laga bixin jiray rubucushri markii macnaha boqolkiiba toban ma ahe boqolkiiba markii tobankii yaa laga sii bixinaya rubac markaa wax yar waa labadii boqol laba iyo bar baa laga bixinaya labadii boqoloo qalinka aheed laba iyo bar laba shilin iyo baraa laga bixinaya dahabkii waxaa laga bixinaya labaatankii nu laga bixinaya marka wax yara ka waajibaa laakiin rikaaskan waxaa layidhi shan boqol haddaad dhulka ka heshid boqolaad bixinaysaa wax badan waay waxaa saas loo leeyahay dhib weynoo adiga aad kala kulantay ma laha dahabkan waa la shaqaynaa waa la laakiin kan dhul aad ka heshay marka intaad dhulka ka heshay waxaa lagu leeyahay maalinkaas aada heshay isla maalinkaas shan intaad udhigtad hal qayb iska bixi maxaa yeelay fudayd ay kugu soo galeen baa lagu leeyahay marka waxyaalahaas waxaa lagu tiriyaa rikaas bimacna almarkuus fi lard wixii dhulka ku jiroo dhan dad badanoo fuqahada dawaanta jira waxay ku tilmaamayaan batroolka iyo naftada iyo maxaan ku idhaahdaa gaaska baalka la yidhaha gaaska iyo waxyaalahaas waxyaala qiimo badan bay ay leeyihiin marka in la geliya ayadaas oo markii loo fiiriya rikaaskii ay baabka ay soo gelayaan lianna luqa ahaan rikaas kullu maa huwa murtakazun fi lard marka ayagina way soo gelayaan baa lu leeyahay marka in maanta nin casharata malaayiin toban milyuun oo barmiil inay cid soo saarata maanta dowlad ee la yidhaha zaka kuguma waajibaysa waxaad rabta ku qabso aad bay u adagtahay xikmada ilaahiyna way khilaafaysa marka in la yidhaahdo intaa xoolo dhulka ka soo baxo batrool ama gaas ama waxyaalaha dhan in shan loo dhiga qayb muslimiinta kaloo baahan dhul kastay ku noolyihin in wax laga siiyo saasaa aqrab ila nusuus ah ayib wasanna fi rikaazi walidaalika waxaa la yidhaahdaa xaqiiqo ahaan haddii ilaahay subxaanahu wa siduu noogu waajibiyey nin kastaba zakada soo ugu waajibiyey hadduu u bixinayo lama hele nin faqiire ardada lagama helen meel kastou joogo nin muslim ah maxaa yeelay waxaad arkaysaa laakiin markii habkii ilaahay ugu talagalay laga baxay ninna gaajow dhimana ninkana maalkia inta ka bato kibir iyo qooq buu ka qaaday labadii ikhtilaal baa ka dhacday likay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa baa ilaahay maalka zakada waxaa loogu waajibiyey sowsan dad keligiis uga ekaanin maanta hadda dadkaas tanaadka ah oo muslimiinta meel kasta joogo haddii zakada si ilaahay ugu waajib ay u bixinahaayeen muslimiinta oo caalamka ku faqiirta la sii lahay kuwaan dhan waa soo wada kici lahayn wax faqiir lamaba aragteenba laakiin ninkii faqiirka ahayna wax wax siina mana kii tanaadka ahayna wixiis iska bixin maayo taasaa mashaakil ka dhaca ayib fadalla marka wuxuu tusiyey calaa anahu rikaaskii yowma yuujadu maalinka la helay zakadiisa inay tahay laa fii waqtin gayrihi maalin kaloo lala sugaa ma leh xoolahan dhulka aan ka soo baxsaday sanad ha ka soo wareegtaan lama dhahayo maalinkaasaa lagu leeyahay iska bixi saas wa musanifku waxau leeyay akhbaranaa sufyaan can الzuhri can ibni اlmusayab waabi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nabigu waxau yihi wafi rikaazi alkhumus yani duugti ama wixii duugta laga duug alkhumusu shan marka loo dhiga qaybaa nabiga calayh salaatu salaam uu ku sugana buuri wuxuu uhi walowlaa dalaalatu sunnati sunnada waxay caddaynaysa ma ahaateene kaana daahiru lqur'aani qur'aanka daahirkiisa wuxuu tusi lahay ana alamwaala maaliyaashi kullahaa dhammaanteed sawaaun inay tahay lowlaa sunnada nebiga qaarna zakada laga bixi qaarna laga tegay ma ahaateene wixiiba maal sheegtoo dhan zakaanka qaadi lahayn buu leeyahy wa ana azakaata fii jamiicihaa dhammaanteedaa laga qaadi lahay oo zabarjad yaaquud nuxaas xadiid rasaas dahab fida kulli waa laga wada qaadi lahay laakiin sunnadii nebiga waxay tusay qaarna waa laga qaaday qaarna waa la dhaafay markaana wuxuu leeyahay naxnu na'kudu mima akada minhu rasuulu اllahi itibaacan wanatruku maa tarakahu rasuulu اllahi itibaacan saasay tahay baa leeyahy ayb walowlaa dalaalat الsunati kaana daahiru اlqur'aani wuxuu ahaan lahay ana alamwaala kulahaa sawa amwaasha oo dhan way wada ekaan lahayd ama zakaa laga wada qaadi lahay ama waa la dhaafi lahay wa ana الzakaata fii jamiicihaa zakadaa gebigeed laga wada qaadi lahay laa fii bacdihaa lagama qaateen duuna bacdin qaarna laga qaadin karin mayn qaarna lagama tegi lahayn laakiin hadda qaar waxaan ugu tagnay qaarna aan ugu qaadnay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam aan kaga dayanaynaa liannahu huwa aladii e, yubayinu lanaa maa anzalahu rabbuna saasuu le musanif ayb fi اlxaji وfrd اllahu alxaja calى man yajidu sabiila hadda waxaas musanif ka soo hadlay salaaduu ka soo hadlay zakana waa ka soo hadlay haddana xaj iyo soom iyo waxaasuu ka hadli doonaa wuxuu leeyahay wafarad allahu ilaahay wuu farad yeelay alxaja walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayh sabiila daliilkii waa noo soo hormaray nebiga ilaahay xaj buu nagu farad yeelay ilaahay xaj buu nagu farad yeelay xajka asoo farad nagu ah laa qiimaha uu leeyahay siduu nebigu yidhi man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowma waladatu ummuh markaad nusuusta qaarkeeda aada u fiirisi waxaad iska leedahay jannada bannaankay iska taalla wa ficlan waana sidaas yacni waxaa li ninkii mar soo xajiyo hooyadiis maalinkay dhashay lamid noqonaysaa oo wax dembi loo haayo ma leh sidaasaa la yidhi mar haddii jihaadkii waxaa la yidhi لموضع صوت أحدكم أو رباط ساعة رباط أحدكم ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه marka waxaad u fiirisaa nusuusta dhan markaad aragtid hadduuba ilaahay kaa aqbalo janno gelid ma ahna darajo dhaadheer baa lagu helaya laakiin qabuulkii baa daran walidaalika qaar saxaabada waxay dhihi lahayeen ay dhihi jireen haddaan ogaan lahayn ana allaha qabila minaa xasanatan waaxida waan farxi lahay buuri maxaa yeele xasanadii ilaahay uu kaa aqbalo hadhowda dambe ka jabali uxud ayadoo la eg oo wax ka weyni badan aan lahayn aad ugu tegaysaa ilaahay hadduu kaa aqbalo waay walidaalika eh, waxaa la yidhaahdaa camalka aad qabanayso qabashadiisa hami ay kugu haynin laakiin in lagaa aqbalayo in kale hamigeeda haka weynaato camalkii aan qabtay khalaas waaba iga dhamaatay ani shaqadii waa ka soo baxay ma ah ee shaqadaan aad qabatay ilaahay inuu kaa aqbala in kale inay murug kugu haysaa la raba oo tiraa ilaahayow bal iga aqbal intaan aan la imida taqsiirkii aan la imidoo gafkii iyo xumaantii aan ku dhex darayn ilaahw iga dhaaf inaad tidhaahdaa la raba marka xajka waxa weeyaan min arkaan اlislaam wafarada allahu alxaja calaa man yajidu sabiila ninkii jidkii heli karo oo xajka uu ku gaaro inuu gaaraa laga rabaa ninkii u dhowna luka isku gaari kara waa gaaraya ninkii xoolaha haystane waa gaari karaa annaga waxaan ka midnahay xajka waxaa weeyaan ninkas xajka xoole ugu waajibaya waa goormaa ninkii ilmihiisa wuxuu ugu tagto ilaa uu ka soo noqdo intaas yar wixii ka soo haray zakadii xajka waa kugu waajiba ninka hadduu leeyahay matalan ka soo qaado toban halaadoo geel ah buu leeyahay shan halaadood xajka waa gey kartaa shan halaadoodna waxaa weeyaa ilmihii waa sii dhaqi kartaa xajki waa kugu waajiba markaas ma aha anaga inuu konton halaadoo geel boqol halaadoo geel intaasoo guri ah wuxuu leeyahay lacagta kaashka oon haysta aa laga xisaabtamaya ma ah marka lagu leeyahay man wajada ilayhi sabiila marka la leeyahay macnihiisa waxa waaye xoolahaadi guryahaadii xoolihii ad dhaqanay wixii beer kuu baxay la isku jumlayna markaasaa waxaa laleeyahay intaas aad haysatid haddii maanta tikid ay kuu gooyaan oo xajka intaad joogta ay kugu filan yihiin inta soo hartay ilmaha ma ku sii filan yihiin haddii inta isku wada filnaadaan tikidkaada iyo wixayd xagga ku cuni lehed waxayd kusoo noqon lehed ilmaad inta kusii gaarsiin hadday isku noqdaan gebigood xajki waa kugu waajiba ayib marka fadukira can الnabiy waxaa laga sheegay ana sabiila azaadu wاlmarkab zaadkii oo la cuni lahay iyo markab wixii la fuuli lahay ninkii haysto walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayh sabiila nebiga sabiil wuxuu ku fasiray ninkii wuxuu cuni lahay iyo wuxuu meesha ku tegi lahay helo axaadiid qaarkeedna ay mursal ay tahay aqwى maa warada fi hada اlbaab mursal weeyaan nebiga waa la weydiiyey sabiilka muxuu yahay azaad wاraaxila iyuu nabiga alayه الsalaatu salaam yihi waa xadiid mursal ah axaadiid kaloo daciifana way soo aroortay bimajmuucihaa waxa weeyaan waxaa laga qaadanaya inay tahay tafsiirka ugu asaasiga ah in sabiilka ay tahay qofkii inuu wuxuu fuulo iyo wuxuu cuno inuu heli karo caafimaadna dheeraada uu yahay maayo qofka hadduu jiran yahay daaba uusan qabo karayn xoolo uu leeyahay xoolihiisa in looga xaji waa asiga daatidiisa tegi maayo marka eh, waxaa lamid oo culammada ay ka fahmeen asina zaadkii waxaa lamide eh, jidkii lasii mari lahay inuu aamin yahay hadda diyaarad meesha lagu degaa ma jiri jirin waagii hore dhul baa la marayaa bad baa la marayaa intaasaa la lugaynaya haddii dad qutaacu ariiq ahoo dadkii xoolihii ka dhacay ay jiraan oo dadkii lasoo sheego taas waxaa laleeyahay ilaa amni laga helo waa banaantaha in laga joogo ayb waakbara rasuulu llaahi wuxuu waramay bimawaaqiiti اlxaji xajka waqtiyaasha la gudan karo xajka mawaaqiit buu leeyahay miiqaad oo makaani ah iyo miiqaad zamaani ah waxaa aad aada ula yaabtaa dadkeenna badan oo iska soo xajinaya dad caamo ah loo badan yahay xajkii waa laymi طabcan laakiin waxaad arkaysaa qofkii markaad xajka u bilowday kadib haddaad weydiisid waxaas qabtay inta mukhaalafaad uu galay asiga haddii la iibiya xataa ma goyn karay yani meel kasta mukhaalafa intuu ka gala dan baa ku waajibaya inta saanuu sameeyey inta qaar baa la arkay xataa inay xaasaskoodii u tegayaan ayagoo carafo joogo xajkana jimaac waaba ku buraa sidiisaba waxaa weeyaan waa haloodogi ninaa wuxuu leeyahay barako aan ka raadinay ixtimaal ina naagta caruur meeshas ay ilma ka qaado n <laughs> marka eh, jahliga sidiisaba marad weeyaan qofka muslimka waxaa waajibkua ah inta usan xajinin inaad aad xajkii caamo kasoo tahay in lagu akriyo sida loo xajiyo waxa mamnuuca oon banaanayn waxa in la qabto ay waajib tahay waxbaaba in ay ku dhaafto dad baa waxay u qabaan sida ramadaanka bishaan ay dhalanayso oo nina qaarna iska soomayaanay qaarna leeyihin carabtaas maan raacayna anaga maalinteeda nooma dhalin bisha sabti ay dhalatay qaarna maanta dukanaayn birko kale day ku dhaafta bas ay ahayd yaa qaar waxay leeyiin annaga bishi soomaaliya waxay noo ay <laughs> ilma ka qaado n <laughs> marka eh, jahliga sidiisa marad weeyaan qofka muslimka waxaa waajibkua ah, intausan xajinin inaad aad xajkii caamo kastoo tahay in lagu akriyo sida loo xajiyo waxa mamnuuca oon banaaneyn waxa in la qabto ay waajib tahay waxbaaba in ay ku dhaafto dad baa waxay u qabaan sida ramadaanka bishaan ay dhalanayso oo nina qaarna iska soomayaanay qaarna leeyihin carabtaas maan raacaynaa anaga maalinteeda nooma dhalin bisha sabti ay dhalatay qaarna maantay dukanayn birkoo kale dukanayn soomaalida madax adayga intay xagga la tagto maalinkii carafo ahayd ooba alxaju carafa la yidhi waa maalintaas day ku dhaafta bas ay ahayd yaa qaar waxay leeyiin annaga bishi soomaali waxay noogu dhalatay aye maalinkii waaba la tegay maba la tegaya carafo carafada markii laga yimaado maalinkii ku xiga waxaa weeyaan askar baaba la istaajinaa meeshaas wax tegi kara carafo maba jiro waaba laga soo guurayba maalinkii markay teg maagaan waa lasoo garaacay gebigoodba laa carafa laa yawma alawal walaa yawma athaani waa iska soo noqday akhuuna marka xayaa-an ma dhihi kara xajkii waa iga soo buura isagoo madaxa wareersan buy taas marka waxay daliil u tahay jahliga inaga haysta xajka marka in la qabanayo xajka waxa weeyaan acmaal daqiiqa ah oo u baahan qofkii ninkii minhaajka boqol sano soo akhristay xagga markaad tagtay waad wareegay liannahu wixii hore nadar ahaan aad u taqiinay laakiin markii la yidhaahdo adiga musdalifaad taqiina minaad iska maqlays laakiin intay ku bilaabataa intay ka tagtaa maxaa la qaba jiri waa isku dhex wareeraysa marka inuu qof kastaba uu xaawilo qof wax wax ka yaqaana maadaama intaasoo qarash uu ku galay wejka ugu fiican inaad xajka la timaadaa la rabaa laakiin waa la xaji iska xaji hadday iska tahay adigoo sidii aad ku tagtay si aan ahayn baad ku imaanaysaa oo aada bay u foolxun tahay runtii marka eh, wa akbara rasuulu bimawaaqiiti alxaj mawaaqiita markaan mawaaqiit waxaa jiro zamaani ah oo saddexdii bilood shawaal wa dulqacda wa cashru min dilxija saddexdaas bilood labadaas bilood iyo tobankaas habeen miiqaad zamaani baa la yidhaahdaa waktigaad doontaad xaj xarma kartaa miiqaad makaani ah jirto oo yani nebigu wuxuu yihi waqata liahli lmadinati da lxulayfa wa liahli shaam aljuxfa wa liahli اlyaman oo annagoo miiqaadkeena yalamlam wlahli najdin qarn اmanaasil wahaakada afarta jihoo xaramka laga soo gelayo yaa waxaa layidhi muslimiinta meeshaan hadday soo gaaraan inay soo xarmadaanaa la raba marka miiqaadkaas aada dhaafin haddaad dhaaftid waxaa waa damaa kugu waajibaaye allaahuma inaad miiqaadka usoo laabatid oo marnabaad ka soo xajmatid mooye laakiin dadka waxaa u badan jiddaa la iska dagaa jiddaa laga sii xarmanay jiddana miiqaad ma ah marka waa almuhim hadda annaga fiqi ka hadli mayne laakiin ulajeedada waxaa weeyaan dhibaatada soomaalida xajka ku haysto eh, eh, wax la dareemi kara ma ah waxaa ka sii daran khayrdaradii aan meeshaan ku haynay ummadda markay xajka ay tagto nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinkii carafo min yowmi zawaal gacnihii kor uu u qaaday ma gacantiisa hoos uma dejin ilaa qoraxdii ay ka dhacdo intaasuu nabiga alayh salaatu salaam uu ilaahay baryay min azawaal oo duhurkii laga bilaabo ilaa qoraxdii ay ka dhacdo nabiga alayh sala saas uu baryay dadkaa meeshan badigeeda iyo muslimiinta jahligoodaba ayagoo carafo jooga inta la iska hor yimaada nin kasta sigaaro iska shidana waa la sheekaysanaa qabiil iyo maxaan ku ihahdaa eh, fulana fulaanka garle iyo murunkii ah, meeshi ka dadkaanaaba xaj jooga maba dhehaysid xajkaas dembile laga soo qaaday xajka waxaa la rabaa inuu qofka ilaahu intii hore iga dhaaf tiraado oohin iyo maxaan ku yidhaha baryootin mashaacir muqadasa lagu jira wixii dhamay dadki garan maya ayb waakbara rasuulu اllahi bimawaaqiti اlxaji wa kayfa talbiyatu fiihi sida loogu dhawaaqi lahay talbiyadii labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata wاlmulka laa shariika lak talbiyada saasaa la yidhahda talbiyadaas waxa weeyaan waxaa weeyaan macnaheedi ilaahow adiga baan ku imid waxaan adiga ahayn oon ilaah oon uqirsanahayna ma jiro shariik mali macnaha marka mashaacirtaas inaad dareentid baa la rabaa ayib iyo wamaa sana nebigu wuxuu jiday oo kale axkaamtii oo dhan maxaa weeyaan tawaafkiyaa kamid الsacyu bayna الصفا والmarwa alxalqu baa ka mide almabitu bmusdelifa alwuquuf bcarafa maashi xajka o dhan waayo wamaa buu haddana ilaahay jide nebiga jiday yataqi lmuxrimu ninka xajka xarmaday ou ka dhowrsanayo oo min lubsi hiyaabi waطiibi dharkaa oo hoosguntiyaasha makiidka lagu magacaabo tolon oo dhan in layska ilaaliyo iyo waطiibi in barfuun iyo wax la marsado iyo wa acmaali alxaji siwaaha iyo xajka acmaasheedoo dhan nabigaa laga qaatay buu leeyahay oo min carafata carafa oo la istaaga iyo walmusdelifati musdelifa oo la barya iyo waramya gemitaanka oo buurarta la gamtaa iyo walxilaaqi madaxoo la xiirtaa iyo waawaafi ilaahay beytkiisa oo la awaafa iyo wamaa siwaa dalika intaasoo dhan nabigaa laga qaatay calayh salaatu salaam in ay awaafka lagu sheegay oo la yihi walyطawafuu biاlbeyt اlcatiiq laakin musdelifa iyo lama sheegin xataa carafo oo xajka acmaashiisa ugu weynin badan waktigeedana uu muxadad yahay ilaahay subxaanaه wa taعaalى sariix uma sheegin lakin waxa li faidaa afadtum min carafaati fadkuru اllaha cinda almashcr الxaraam carafa haddaad ka soo laabataan in la joogsana lama sheegin nabigaa caddeeyey alayh الsalaatu salaam in carafa la tegay ayb falow anna falow anna imra'an shaksi lam yaclam hadduusan ogaanin lirasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa sunnatan sunna haddousan u ogaanin maca kitaabillaahi ilaa maa wasafnaa waxaan soo sheegnay mooye oo mimaa sanna rasuulullaahi fiihi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jiday ah oo macnaa maa anzala allaahu ilaahay wuxuu dejiyey jumlatan yani guud ahaan wa annahu inamaa istadraka maa wasaftu min fardi اllahi اlacmaala wamaa yuxarimu wamaa yuxilu waa isku wada xirantahay jawaabta dhan gadaalay ka imaanaysa falow ana اmra'an shaksi lam yaclam hadduusan ogaanin lirasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam sunatan maca kitaabi اllahi ilahay kitaabkiisa ilaa bimaa wasafnaa waxaan soo sheegnay mooye oo mimaa sana rasuulu llaahi ah ilaahay rasulku wuxuu jiday fiihi fii maa sana macnaa maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey macnihiisa jumlatan uu soo dejiyey ou nebigana jideeyey si loo gudan lahay wa annahu inama stadraka wa annahu ana annabiya inama stadraka waa haleeshiyey oo waa ku daray maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min fardillaahi ilaahay farad yeelitaankiisa alacmaala uu farad yeelay iyo wamaa yuxarimu wixii xaaraamka noqonaya iyo wamaa yuxillu iyo wayudhalu bihi fiihi xajka wixii lagu galayo iyo wayukhraju minhu wixii looga soo baxayo iyo wa xajka mawaaqiitiisa iyo wamaa sakata canhu wuxuu ilaahay ka aamusay oo siwaa daalika min acmaalihi waxaasi waxaan ahayn markaan kuu soo sheegay qaamat اlxujatu calayhi xujadii waxay ku quntay biأna sunata rasuuli اllaahi ilaahi rasuulka sunadiisa idaa qaamat hada اlmaqaama makaankaan ayada hadday istaagtay maca fardi illaahi fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku farad yeelay maratan ou nagu farad yeelay aw akar qaamat kadalika abada sidaasay ahaanaysaa weligeedba ulajeedadan oo jumladaa waxa waaye hadda xajkan ka hadlayna calaa sabiili mithaal wuxuu leeyahay haddii sunnadii nebiga xajkii ilaahay nagu farad yeeloo xajka hala guto uu yidhi intaasoo acmaal ay ku dartay oo xajka sida loo qabanayo iyo waktigii la geli lahay iyo wixii lagu geli lahay iyo waktigii laga bixi lahay haddii sunnada nebiga ay sheegtay waxaa lamida ah buu ku leeyay sidaas bay ahaan doontaa farad kastoo ilaahay nagu farad yeelay zaka ha noqoto salaad ha noqoto soom ha noqoto wax kastoo ilaahay nagu farad yeelay sunnada nebigan saasay u daba joogtahay u caddaynaysa ulajeedadada saas waay marka jawaabta hore fiiri falow ana imra'an lam yaclam lirasuuli illaahi sunata maca kitaabi illah ila mimaa wasafnaa mima sana rasuul llahi fi macnaa maa anzla allah wa anahu ana allah haddii la yidhaahdo xataa waa iska banaan tahay labadu way ku imaanaya almuhim jawaabtu waxa waaye qaamat اlxujatu haddii sunada nebiga intaas maca kitaab illaahi fi a fi lxaji hadday qabatay qaamat اlxujatu calayh shaksiga waxay xujadii ay ku istaagtay ku waajibtay بأنa suنaةa رasuuل اللahi ilaahay sunadiisa إidaa qaamat hada المaqaama maqaamkan kan hadday istaagtay oy la timid maعa farض الlahi fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa wuxuu farad yeelay maratan ou nagu farad yeelo sida xajka aw akar mar wax ka badan oo sida salaade qaamat sunadii waxay istaagi kadalika abada fii kuli fardin abada macnaha fii kuli fardin sidaasay ahaanaysa ayb wاstudila waxaa loo soo daliishtay annahu shaniya laa tukhaalifu lahu sunat laa tukhaalifu sunat khilaafi mayso sunadaas macnaha laa tukhaalifu khilaafi mayso sunat lahu lلnabiy salى الlahu عalيه wasalam abada anahu laa tukhaalifu lahu suna suna nabiga ou leeyahay khilaafi mayso abadan kitaab allahi khilaafi mayso wa ana sunatahu nabiga sunadiisa wain lam yakun fiiha nasu kitaabin meeshii qur'aan uusan ku soo aroorin laazimatun waa idin in la qaato haddii aayad ay fasiray ayna jirin ee sunnadii keligeed aan hayno in la qaato waajib weeyaan oo bimaa wasaftu min haada waxa kan aan kuu soo sheegay ah maca maa dakartu siwaahu waxaan waxaan ahenoon hore kugu soo sheegay markii lagu sii daro oo mimaa farada allahu ilaahay wuxuu farad yeelay an min daacati rasuulih haddii xataa ayna qur'aan waxaan uusan ilaahay nagu farad yeelin hadda waxaan soo hadlayn waxaa weeyaan qur'aankii baa salaadii zakadii xajka nagu farad yeelay sunnadee nebigana way caddays taas waxay ahayd sunno oo qur'aan daba joogto xataa wuxuu ku leeyahay haddii sunno ay jirto oon qur'aan daba joogin ayay naftigeeda in la qaataa waajib ah sidii aan u qaadanay inay kitaabka ilaahay ba ay wax ku fasirto saasuu ku leeyay wajaba calayhi mari qofkii waxaa ku waajibay an yaclama inuu ogaado ana allaha ilaahay lam yajcal uma yeelin haadaa midkan likhalqin khalqi uma yeelin gayri rasuulih nin la leeyahay hadalkiisa ha la qaato jumlatan wa tafsiilan oo nebiga aan ahayn ma jirto nin kastoo nebiga aan ahayn mahmaa kaana qadru waxaa laleeyahay intee kugu daliil eh? saasaa laleeyahay ee ma jirto anaa fulaan ee iri sharciga ma jiro laakiin nebi maxamedaa yiri haddii layidhi intee iska yir lama sii dabakacayo meeshay ku eg tahay buu leeyahay wa an yajcala qowla kuli axadin wa ficlahu abada tabacan likitaab illahi uma sunati rasuulih wawajaba calayhi mar i waxaa an yaclama inuu ogaado an yajcala inuu yeelo qowla kuli axadin axad kasta qowlkiisa iyo wa ficlahu abadan yani gudigeedba tabacan mid raacsan likitaab illahi uma lisunati rasuulih nin kastoo hadal yidhaahdo ama ficil sameeyo waa in uu la raaciya kitaabka ilahi sunada nebiga in la raaciyay anaa iri ma jirta baa laleeyahay wa an yaclama waa inuu haddana qofkii ogaado ana caalima nin caalime in ruwiya canhu haddii laga wariyo qowlun haddii laga wariyo qowlkoo yukhaalifu fiihi oo ku khilaafaya shay-an oo ku khilaafayo shaygoo sanna rasuulullaahi fiihi sunnatan ilaahay rasuulkii sunno ou jiday hadduu khilaafo low calima mar'igaas hadduu ogaado sunnata rasuulillaahi lam yukhaalifhaa inuusan khilaafi uusan khilaafi layn ha ogaado wuxuu ku leeyahay adiga haddaad aragtid nin caalim ah oo qowl laga sheegay qowlkaas asiga eena sunnadii nebiga uu khilaafsan yahay haddaad aragtid waxaad ogaataa ninkaas asiga hadduu ogaan lahay sunnada nebiga inuusan khilaafi lahayn ee wuxuu u khilaafay sunnadaas ama sooma gaarin ama xadiidkaasaas isnaadkeeda daciif la noqday ama si kale ugu tegay maahina nin muslim oo sunnadii nebiga ay u caddaatay lama lama lama malayn kara inuu yidhaahdo nebigu sunnadiisa xagga anaga anaa inta iska doortay inuu leeyahay ma aha saas ha ictiqaadina ku leeyahay adigana kuumaba banaanabo inaad ninkaas ku raacdid oo sunnadii nebiga khilaafay inaad ku raacdid kuuma banaano ninkaas inaad u ictiqaadisaa waajib kuga eh sunnadii nebiga hadduu ogaan lahayna saana usoo raaci lahay inaad waajib waajibkuga ah wawajaba calayhi shaksiga waxaa ku waajiba an yaclama inuu ogaado ana caalima nin caalima in ruwiya canhu qowlun haddii laga wariyo qowlka yukhaalifu fiihi qowlkaas oo ku khilaafaya shay-an oo ku khilaafaya shaygoo sanna fiihi rasuulullahi ilahi rasuulsa u jiday sunnatan u jiday hadduu axad uu qowlkaas ka soo gaaro waa inaad ogaatid low calima caalimkaas hadduu ogaan lahay sunata rasuulilah hadduu ogaan lahay lam yukhaalifhaa inuusan khilaafi lahayn inaad ogaatida waajibkuga ah oo wantaqala ou guuri lahay uu ka wareegan lahay can qowlihi caalimka qowlkiisa ilaa sunati nebi uu wareegi lahay in shaa allah ninkaas caalimka inaad ictiqaadisaa waajibkuga ah sunnadaas nebigu hadduu ogaan lahay inuu raaci lahay ou qowlka asiga u yidhina ou ka laaban lahay waa hadal aada u qiimo badan oo annaga macnaha dhagaxnimadeenna wax ka bedelayso fulaan hadalkaan haddaad tidhaahdo fulaan daliilkaan sooma gaaro wuxuu kule adiga maa ka cilmi badan war haddii aad tira wuxuu ku leey fulaan maa xadiidka nebiga aad gara way adiga aada garat war aniga xadiidka ma garanayn laakiin nin asiga lamid ah ama ku cilmi ah ama ka cilmi badan yaa xadiidkii sheegay sidii imaamkaan asiga uu mar badan ou xadiid kaas kale uusan ogeyn kana uu helay kanna mar baa laga helayaa xaqa nin uu daba socdo mar kasta ma lehe waxaa weya dadkaas boqolaalka kun ah xaq bay wada raadinayaan marka boqolaalkii qaarna way helayaan qaarna way gafayaan marka in la yidhaahda ma ah ninkii gafi ma gafi karo taas ma jirta baa lagu leeyay imaam shaafici baa saas ku dhahay waxaa waajiba nin kastoo qowlkiisa hadalkii sunnada nebiga ay khilaaftay inuu kasoo wareegto kaasaa waajib baa lagu leeyay wain lam yafcal hadduusan falin hadalkaas hadduu falin ee ninka meeshiisa uu ku adkaysto kaana gayra muwasacin lahu mid arrintaas loo waasici ma noqonaayo oo dembi baa ka soo gaaray macnaha nin oo waxa weeyaan ninkii sunnada nebiga soo gaartay ee loo sheegay nin kaleoo sunnada nebiga khilaaftan daba qabsana hadduu yidhaahdo cudurku ma laha ee shay u banaano ama sunnada nebiga iska raac ama ninkaanad aragtad ku kalsoontaha iska raac la leeyahay ma ah ee waa maxay wain lam yafcal hadduusan falin ou sunnada nebigu u soo wareegin kaana gayra muwasacin lahu mid aan loo waasicin oo hayra macduurin waayo midaan cudur ku lahayn buu ahaanaya waana loo qabsanaya markaasuu yihi fakayfa wاlxujaju fii midli hada lilahi qaa'imaة calىa khalqi fakayfa saasaysan u ahaanaynin waalxujaju xujooyinkii fii midli haadaa midkaanoo kale oo lilaahi ilaahay u sugnaatay qaa'imatun waa mid istaagan oo oogan calaa khalqihi buu ilaahay ku oogay bimaftarada bisababi maftarada ilaahay wuxuu farad yeelay sababteeda oo min aacati الnabiy nebiga daacadiisa oo wa abaana ilaahay u cadday min mawdicihi nebiga makaanadiisa aladii makaanadoo wadacahu ilaahay uu dejiyey nabiga bihi bidalika almawdic oo min waxyi uu ka dejiyey iyo wa diinihi uu ka dejiyey iyo wa ahli diinihi min waxyi nabiga soo waxyiga ula dhaqmayo oo lagu soo dejiyo qur-aankii sunnadii ah iyo diintoo asiga looga dayanayo iyo wa ahli diinihi mu'miniintoo dhan inay asiga ku raacaan ilaahay nagu farad yeelay ah marka intaasoo dhan xujajteeda waxaa laleeyahay waadix weeyaan marka laysa liأxadi qowl maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam mahma kana qadru وأna الإnsaana duna rasuuli الlahi bashar ykhطئ wayusib marka waxaan leenahay kulu axadi yu'kadu min qowlihi wayutrak ilaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ninkaan caqiidadaas ba aan aaminsanayn nebiga itibaaciisa lagama baxaayo haddaad ba ayba saas kugu rumsanayn nin kasta waa gafi karaa waana xaqana waa qaada karaa qowlkaas ninkaasna waxaa lagu qiimeynayaa siduu nebiga ugu dhow yahay un baa lagu qiimeynaya qowlkiisa laakiin nin sidiisa loogu dayanayo oo asiga diinta laga soo gaaray oo nebiga aan ahayn ma jiro ninkaan saas aaminsanayn itibaac lagama hayo qaala allahu tacaala والذيina yتوفوna minkم ويdruuna أزواaجا yتربصna بأنfusihina أربعaةa أشهر وعشhرا وqاla تaعaaلى والمطلقاaت yتربصna بأنfusihina ثaلاثة qrوء وqاla تaعaaلى والlائي yئsna min المaحيiض min نisائكم musanifka hadda waxaan kusoo dhex jirnay wuxuu ka soo hadlay xajkii iyo salaadii iyo zakadii usuusha ama qawaacidda caamka ah ee nusuusta ilaahi subxaanahu wa tacaala oo arrintan noogu farad yeelay sida looga dhaqmi lahay baa la caddeeyay ayb marka intaadana waxaa laga hadlayaa nusuusta almutacalliqa bilcidad marka waxaan bayna qowseyn la dhigay waxa weeyaan min ziyaadati اlmuxaqiq ninka kitaabkan markuu makhtuud ahay kasoo guuriyey yaa wuxuu ku ziyaadiyey canaawiintan oo kale maadaama uu arkay baabka musanifka uu ka hadlay iyo baabkii ka horreeyo xajka ku saabsanay ina wax xiriir ayna ka dhaxaynin in loo sameeyo shay faasil ah iyo musanifka eh, ninka muxaqiqa oo kitaabkan qoro dabciya geeyey oo axmed shaakir la yidhaahdo you doona marka sida loo ogaado inuusan musanifka sheegin bayna qowseyn baa la dhigay macnaheedii waxa weeyaan hadalkan asiga musanifka ma dhihin laakiin baabka uu ka hadli doono yaa baabkaas ku saabsan alcidad jamcu cidda weeyaan cidad jamcu cidda ciddana waxa weeyaan waaba af soomaaligeena qofkii cidday ku jirtaa baaba la yidhahda markii waxaa la yidhahdaa cidda waxa weeyaan almuddatu alatii bayna azawjayn labada nin muddada u dhaxayso ninkii hore naagtaan ka tegay ama ha furo ama ha ka dhinto iyo ninkan jadiidka ah waxa u dhexeeya muddada u udhexayso ilaahay buu galay muddadaasaa ciddo la yidhaahdo marka muddadaas axkaam bay leedahay hadda musanifku uma jeeda axkaamtaas inuu caddeeyo laakiin nusuusta ciddada ku soo aroortay sida laysu waafajina unbuu ka hadlaya laakiin ciddadaas waxyaalaha oo ay leedahay naag kastaba ciddo gooni bay leedahay midda dhiigga ay ku dhacda cidda gooni ay leedahay midda uur kale cidda gooni ay leedahay midda dhiigga uu ka go-ay cidda gooni ay leedahay midda yaro weli aan bilaabin cidda gooni ah bay leedahay waa noo imaan doonaan qaar ayaga ka mid ah laakiin hadda waxaa loo jeedaa nusuusta ciddada ku soo aroortay si la waafaji lahay axkaamta ciddada ay leedahay waxaa weeyaan sida ilaahay uri walaa taczimuu cuqdata الnikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajala waxaa layidhi kow horta naagta cidda markay ku jirto oy ninka cidda tirsanayso yaan la nikaaxsanin baa layidhi ayib waxaa noo imaan doonto naagtii waajib ku ah markay idin cidda ku jirto inayna isqurxinin oo macnaha barfuunkii iyo maxaanku aa dhar waaweyn iyo raggii ayna ubandhixin ubanbixin yaa habboon iyadani <clears throat> ilaa ninkeedii hore rajcada ku lahay mooye laakiin waxaa bannaan qofkii inuu niyada geshto qofkaan ciddada ku jirta hadday ciddada ka baxdo inaad guursatid niyada haddaad iska geshato odna u sheegin dhib mala waxaan dhib lahayn in loo sarbeebo liraa maasha allah gabar fiicanaa tahay adiga haddaad bicidada ka baxdi guurmaba waynaysa inaad tiraa waa kuu banaan tahay walaa junaaha calaykum fiimaa caradtum bihi min khiطbati الnisaa aw aknantum fii anfusikum marka qofkii in loo sarbeebo ama qalbiga aada ku haysatid waa banaan tahay laakiin waxaan banaaneen oo min kabaa'iri dunuub ah naag cidda ku jirto inad aada hadal aada u sheegtid walaakin laa tuwaaciduuhuna siran hadday ogowhay haddaad ciddada ku dhammaato waa isguursanaynaa siranka taas waa taas waxay dhalinay baa lagu leeyahay ciddadii ilaahay siduu ugu talagala ina meesha ku baaba'do liannahu dumar waxa waa iska calool jilacan maadaama ninkii hore u furay ay cidlo iyo wax ay dareemayso qoorta ugu dhow ay guursanayso oy ninka kale u tegaysa way doonaysaa waxaa laga yaabaa saddexdii bilooday ku cido tirsanaysay ama saddexdii daahir inay wax ka soo yarayso oy tiraa waa ii dhammaatay ciddadiiyo kaale aan isguursannay taasna adigaa marka uu sabab noqday noqda wax baad u bislaysa marka waxaa la yidhi maadaama cidda ay ku jirto baabkeeda aan la gelin ilaa laga ogaado dadka qaraabadeeda iyo diriskeeda iyo ayada isku waafaqaan qofka ciddadii inay u dhammaato kadib waa la doonan karaa baa layidhi marka ciddad taasaa laga hadlaya xikmada ciddada ku jirtana waxa waaye baraa'at raxim qofkaas dumarka oo la furay ala rabaa ninkii horoo furay biyihiisa inay raximkeeda ka dhammaadaan haddii kale haddii la dhihilahay naagtaa ninkaan uu furay ninkaan kale ha sii guursado waxaa ka imaan laheed waxa la yidhahda ikhtiraatu اlansaab ina canuga ay horay ka qaata kii hore inay kala hartay iyo kii dambo inay ka qaaday lama ogaan karo saasayna u dhicin awgeed baa waxaa layidhi naagtii dhiig uu ku dhacay oo caado helayso shahriyada ah saddex hayd ha ku cido tirsato hadday dhiig helayninne saddex bilood hadday uur tahayna ilaa uurka ay ka diso waa noo imaan doontaa inta loola jeeda hal dhiig keli a ah waa ku xasilayaa bara'atu raxim oo qofka addoon markii tao dagaal laga soo qabsado hore lagama jimaacayo ilaa hal dhiig ay ku dhaco oy ka daahir noqoto laakiin tan mubaalaga fii bara'ati raxim weeyaan iyo ninkii horeo xuquuqdiisa la ilaalinayo ilaahay subxaanahu watacaala ciddadaan u sameeyey marka annaga waxaa noo badan inay qofkii oo ciddada ku jirto in la yiraahdo eh, waa waan doonanay gabadhaas waa soo doonanay ciddada intii ka dhammaanayso anaa sugaya laakiin gabadhaas qof kale igama jirto taas waxa weyaan khata oo aan banaanayn ilaahay sirna aan looga sheegin oo waa ku guursana aan la dhihin nikaaxna yousan dhicino walaa taczimu cuqdata الnikaax xataa yabluga alkitaabu ajalah bimacnaa intay ciddadeedii ka dhamaystirato ha uu tegina layidha qofkaas guur iyo waxna ha ku soo qaadina marka cidid taasaa laga hadlaya marka axkaamteeda fiiri qaala allahu tacaala waaladiina yutawafawna kuwiinii la oobsanayo minkum idinka mide eh. yacni raggiina dhimanayo wayadaruuna aswaajan xaasasyaala ka tegayo yatarabasna waxay sugayaan ay koranayaan bianfusihinna nafaftooda intay guurka gaari lahaayeen arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen yaa la yidhi yaa ay sugaysaa naagtii laga dhinto ninkeeda uu ka dhinto afar bilood iyo toban habeen yay sugaysaa ciddo markaa kadib aa u bannaan inay nin guursato ay ciddadii ka baxo kow wa qaala tacaala ilaahi wuxuu uhi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu wاlmuطalaqaatu dumarka la طalaaqay yatarabasna way koranayaan bianfusihina halaaثata quruu'in saddex daahir ama saddex xayd labadaba waa laysku khilaafay musanifka laakiin baab dhama ugu hadli doonaa marka quruudaas jamcu qur'in waay qur'igaas waxa weeyaan waxaa layidhaha duhriga waa ama waa xaydka laba qowl oo mid kastaba adiladiisa uu leeyahay markii ciddadii hore naagaha laga dhintay meeqaa ciddo waa afar bilood iyo toban habeen naagtii la furo oo aan laga dhimanin laakiin dhiigna helayso oo caada shahriye ay u imaanaysane ayadana waxaa la yidhi saddex daahir ama saddex xayd siday ahaataba ha sugto waxaa la yidhi waqaala ilaahi haddana wuxuu yihi wallaa-i isna kuwii quusteen min almaxiidi xaydkii ka quusteen oo min nisaa'ikum naagihiina kamide eh. naagta hadday afartan iyo shan iyo meelahaas ay gaarto caadadii shahriyaday heli jirta waa ka dhammaanaysa marka saddex xayd haku caado tirsata lama dhihi karo liannahu dhiig maba heshabo daahir iyo iyo maba kale laha waxeeda dhan waa isku dhex darsan yihin marka maxaa ciddo u abaaleyri ah markaasaa ilaahay wuxuu ri dumarkiinna allaa iya isna ka quusteen min almaxiidi oo macnaha duq bay noqdeen xaydkii waa ka go-ay oo min nisaa'ikum naagihiinna ka mid eh in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna kuwaas ciddadooda halaathatu ashhurin saddex bilood weeyaan naagtii weynaatay oo aan ciddaba ku dhacaynin maxaan idhahdaa xayd uusan ku dhacaynin saddex bilood oo bishaas islaamka ah ayay ku cido tirsanay sagaal iyo labaatan ahaataa iyo soddon ahaataaba markay dhammaysato haddii bishaan shan iyo tobankeeda lagu furo shan iyo tobankaasay kow ka leedahay bisha kale oo saddexaad markay afaraad shan iyo tobankeeda ay ku dhammaysanay saasay noqonayso marka ilaahay wuxuu uri walaa-ii lam yaxidna kuwii aan baxaydinoo xayd aan gaarinne kuwa aan xayd gaarinna ayagana waxa waaye sidaasay lamid yihiin walaa-i lam yaxidna faciddatuhuna halaaثatu ashhurin saas wa waatii qolada nuxaadka ay ku miihaali jireen miihaalu maa idaa xudifa almubtada'u wاlkhabaru lidalaalati maa qablahu calayh labadii a laisla xadfay walaa in lam yaxidna hadeertaan waa mubtada mubtada iyo khabar kalaa maqan facidatuna halaaثatu ashhurin oo waxaa isla mid eh gabdhihii yaryaraa oo xaydka aan gaarin haddii inta la guursado la furo gabadhii ama guur ha gaarto oo hala hawaysto ama iyadoo laba sano jirta xataa caqdi nikaax waa lagu samayn karaa markaa ninkii hadduu furo gabadha xayd maba gaarin maxay ku cido tirsanaysaa waxay la mid tahay midii xeydkeeda dhammaaday fa ciddatuuna halaaثatu ashhurin marka intoodana waa israacsan yihin ayib ilaahay wuxuu ihi waulaatu laxmaali kuwii uurarka u saaxibka ahay xamliga kuwa u saaxibka ahay ajaluhunna ayaga ajashooda xeydka kaga ay ciddada kaga baxayaan an yadacna xamlahunna uurkii inay dejiyaan weeyaan marka kii hore waxaa la yidhi والadiina yتوفوna minkm yadruuna أزwاaجa yترabصna بأنfusihina aربacaةa أshهر وcaشhr haddana aayaddan waxay leedahay وulaaة الأحmaali أjruhuna an yadacna xمlahuna naagihii nimankooda ay ka dhinteen afar bilood iyo toban habeenay suganaa lyidhi haddana waxaa layihi naagii iyadoo uurla la furo waxaa waaye intay uurka ka dejiyaan yay ay ciddadii baaqi noqonaysaa mar hadday dhasho waa u dhammaatay marka musanifku wuxuu rabaa labadaas nas sida laysu waafajinay keli inuu kaaga hadlo ee axkaamta ciddada dumarka ay leeyihiin inuu ka hadla ma doonayo qaala almusanifu faqaala wuxuu yihi bacdu ahli اlcilmi qad awjaba allahu ilaahay wuxuu waajibiyey cala almutawafaa canhaa zawjuhaa midkii ninkeeda laga oofsaday ilaahay wuxuu ku waajibiyey arbacata ashhurin wa casharan afar bilood iyo toban habeen inay sugtuu ku waajibiyey wadakara wuxuu sheegay anna ajala alxaamili naagtii uurka laheed meeshii muddadeeda ku dhammaanayne an tadaca inay dhacdo inay dhasho an tadaca inay dhasho oo ay uurkii dejiso yay ku cida tirsanaysaa marka faidaa jamacat hadday kulmiso an takuuna xaamilan inay noqoto mutawafan canhaa laga oobsaday ninkii uu ka dhintay atat bilciddatayni macan labadii oo cidday la imaanaysaa kamaa ajiduhaa saan u helaya fii kulli fardayni laba farad dhammaanteeda labadaasoo jucila calayhaa naagtii la yeelay atad bihimaa waa ila imaataa macan dhammaan naskan wuxuu ula jeedaa waan kugu celin doonaa laakiin macnihiisi markaa fahamto waxaa weeyaan aayaddii waxaa layidhi naagtii laga dhintay afar bilood iyo toban habeen ha ku cido tirsato taas marka waxaa weeyaan lama ka lakala qaad lama kala qaadin naagtaas laga dhimanayo in mid gol maran oo aan uur lahayn inay tahay inay uur leedahay lakala ma qaadin waxaa li naagtii ninkeeda uu ka dhinto afar bilood iyo toban habeena ku cidda tirso aayaddii kale waxay tiri naag oo uur leh hadday ciddad la doono ciddadeeda waxay ku dhammaantaha ilaa canugaas ay ka dhaliso marka hadday dhacdo naagtii labadii xaalaa kulmisay iyadoo uur layaa haddan laga dhintay marka haddaan mar u qaadano naag laga dhintay haddaan u qaadano xaggeeda afar bilood iyo toban habeenay noqonayso haddaan uurkii fiirinana ilaa ay ka dhashay noqoni marka teebaa labadooda loo qabanaa labadii aayadna waa ku soo aroortay qaar culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen tactaddu bilciddatayni naagtii haddii bishii hore uurkii koow ou yahay haddii ay eh, la furo ee laga dhinta dheh nin baa ka dhintay bishii koobaad ayna joogtaa waxaa le horta sagaalkan bilood ciddadeedaas ku jiraaho wa ulaatu laxmaali an yadacna xamlahunna horta sagaalkii bilood ha u dhammaado sagaalkii bilood markay dhammaato haddana ha u bilaabato arbacata ashhurin wa cashara marka ta'tii bilciddatayni macan labadii ciddo waayo oo marka maxay noqotay tii uurka ay dhammaystiratay haddana markaas kadib ay afartii bilood iyo tobankii habeen ay u dhammaystireen qaar culammada ka mid ah saas yidhi labadii aayad iyadoo la jamcinay qaar kale musanifka hadda uusan ka hadlin waxaa weeyaan waxay leeyihiin tactadu biabcadi اlajalayn labadii ajal midkooda dheera lasoo qabana hadday dhacdo in maanta laga dhinto iyadoo bishii koobaad joogto waxaa la leeyahay afartii bilood waxay gudagelay sagaalkan bilood waxay ku ciddi tirsanaysaa ciddat lxamli ayadaan dheer sagaalkii biloodaa loo qaada abcad lajarayn haddii ayadoo sagaal bilood joogto dhalin rabta laga dhintane waxay ku ciddi tirsanaya afartii bilood iyo tobankii habeen ilaan ayadaan dheer sagaalkii bilood waxaaba ka harayba toban habeen oo kalaa ka hartay hadday dhasho waxaa loo qaadanayaa midda labadooda dhowr oo afarta bilood iyo tobanka habeena tactadu biabcadi اljalayn waa laba qowl qowlka kaloo raajixa oo musanifka u wata waa maxay oo noo imaan doono waxa weeyaan oo axaadiidta ay tusisay naag uur leh haddii laga dhinto iyo haddii la furabo uurkaas intay ka dejisale waa ciddadeeda markaan waaladiina yutawafauna waxay u taallaa naagtii laga dhinto iyadoon aan uur lahayn taas waxa waa afar bilood iyo toban habeen naagtii uur leh ama ha laga dhinta ama ha la fure waxay ku ciddo tirsanay eh, intay uurka caloosha ku jiro ay ka dejiso marka saddexdaas qowl kana ugu raajaxsan saddexdaas waxaan u dooranay midkaan daliilka noo imaan doono fiirsa marka marka musanifku wuxuu leeyahy faqaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen qad awjaba allahu ilaahay wuxuu waajibiyey cala اlmutawafaa canha zawjuha midii zawjkeeda laga dhinto inay ku ciddo tirsato arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo toban habeen wadakara ilaahay haddana wuxuu sheegay ana ajala alxaamili taas uur looma sheegin midii laga dhintaa layihi uur inay leedahay in lagama hadlin haddana ilaahay wuxuu sheegay ana ajala alxaamili midda uurka ajasheeda oy ciddada kaga baxaysa an tadaca inay uurkaas dejiso marka fa idaa jamacad hadday kulmisa naagtii an takuuna xaamilan inay uur leedahay waa mutawafan canhaa laga ninkiina laga oobsaday labadii xaalay isku keensatay waana laga dhintay uurna waa leedahay atat bilciddatayni labadii cidday la timaadaa macan oo waa maxay marka sidii hore aan kuu soo fasiray oo waxaa weeyaan markay tan dhammayso tii kaley bilaabaysa labadooda miday ku jirto markay uurkii dhammaysa tii kale bilaabay saas waa marka qaarkaas waxay ku cileeyeen kamaa ajiduhaa sidaan u helayo fii kulli fardayni laba farad dhammaantiisa jucilaa labadaas farad la yeelay calayha cala almar'ati atad bihimaa wayla timaadaa maca dhammaanteed naagta iyadoo waxaa laga yaabaa ilaahay zakow macnaha soom buu ku waajibiyey salaadna waa ku waajibiyey laba farad sooma ah labadii farad way la imaanaysaa sidaasoo kale labadan cidda laba farad weeyaan sidaasoo kale ha ula timaado qoladaas saasay xujaysteen waxay leeyihiin sidii ilaahay naagtaan dhowr farad lagu waajibinaya yaa aan leenahay labadana laba farad weeyaan midkaan hadday dhammayso midkaana ha bilowdo saasaan leenahay qolada saasay leeyihiin ayib musanifka fiiri qaala musanifku wuxuu ihi falamaa qaala rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa markuu yidhi lisubaycata binti اlxaaris gabadha subayca la yihahda alaslamiya weeyaane oo binti alxaaris ahayd markuu nebigu u yidhi wawadacat wayna dejisay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda markuu dhintay gadaasheed biayaamin maalmo ay dejiso macnaha ay dhashay biayaamin ay dhashay nebiga markuu u yidhi qad xalalti waad xalaal noqotay ee fatazawajii guursa markuu u yidhi dalla wuxuu tusi haadaa midkan calaa ana alciddata ciddadii oo fi lwafaati ninkii dhintay laga ciddo tirsado iyo waalciddata fi alaaqi naagtii talaaq lagu furo bilaqraa'i ay ku ciddo tirsa daahiryaashii iyo washuhuuri birihi inamaa uriida bihi waxaa loola jeedaa man laa xamla bihi midaan uur lahayn oo min annisaa'i ka mid marka ilaahay ou leeyahay wlaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuna halaaثatu ashhur iyo waladiina yutawafawna iyo macnaha wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina halaaثata quruu marka la leeyahay waxaa loo jeedaa kuwa dumarkaas oon uurka lahayn kuwa uur kale miya wa ana alxamla uur hadduu jiro idaa kaana haddiiba la helay idaa wujida falciddatu siwaahu ciddadii dhammaydoo kale saaqidatun way dhacaysaa xamligaa lasoo soo qaadana kalaam sariixa weeyaan wuxuu ku leeyahay ciddooyinkii hore lasoo sheegay waaa waxaa lagu ximbaaraa naag aan uur lahayn naagtii hadday uur leedahayna ciddo kaloo la fiirinaa male ilaa caloosheeda ay ka dejisa mooye waxaa loo daliishanaa macnahaas nabiga alayhi الsalaatu wasalaam qowlkiisa oo naagtaa subaycat alaslami la yidhaahdo ninkeeda baa dhintay markuu ninkii dhintay ayaam gadaasheedina waa dhashay waxaa soo maray nin la yidhaahdo abusanaabil ibni backak nin la yidhaahdo yaa soo maray markaasuu uri waxaan ku arkaa qad tatasanaciina lirijaal naag isqurqurxinaysa oo in la guursado doonaya inaad tahaan ku arkaaye maxaad ula jeedaa markaasay tihi waan guursanaa maxaa iga reebay markaasuu hi wallaahi laa tatazawajiina xataa tamura bika arbacatu ashhur wa nebigana waa jooga oo markaa meesha ma jooga laakiin waa noolay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi guursan maysid ilaa afar bilood iyo toban habeen ay ku soo marto